بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحديث السادس الحلال والحرام عابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم حديث اللحاد كتابك أربعينك وحديثك هذا الحلال والحرام xadiidka raawigiisa wariyey oo saxaabiga nabiga sala allahu calayhi wasalam ka warinaya waxaa weeyaan annucmaan ibnu bashiir radia allahu tacaala canhuma annucmaan ibnu bashiir alansaariyu alkhasrajiyu kunyadiisuna waa abu cabdillaah isaga iyo aabihiiba waa mid kastoo ka waa saxaabi wuxuu dhashay markii nabiga sala allahu calayhi wasalam maka uu ka hijrooday ee madiine u hijrooday kadib buu dhashay wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo ansaar loo dhalay buu ahaa aad bay ugu farxeen muslimiintu dhalashada waxaa waxaa isku dhowaa oo isku mar dhashay isaga iyo cabdullaahi bnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr radiallahu canhuma wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo muhaajiriinta u dhasha ayuu ahaa ansaarta weladka ugu horreeyey u dhasho markay nabigu madiino galayna waxaa weeyaan waxaa ugu horreeyey nucmaan bin bashiir radiallahu canhu nin wanaagsan oo deeqsi ah oo geesi geesinimadiisu ay aada u weyn tahay buu ahaa marka adugu calaa kulli xaal markii dambena waa la dilay waa la dilay markii dambe saxaabigaas oo nucmaan albashiir radia allahu canhumaa wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama oo dhahaya xalaashu waa wax iska cad xalaashu waa wax iska cad waayo deliil cad oo xalaalnimadiis tusinaya ayaa maxad maarata uu leeyahay waa wixii daliil cad uu ku soo arooray waa iska caddahay marka xalaalnimadiisa sida biyaha la cabayo cuntadan la cunayo oo maxaa la yidhaahdaa baastada iyo bariiska iyo digiirta iyo waxyaabahaas dharkan la labisanaya waa xalaal marka xalaashu waa wax iska cad xaaraamtuna waa caddahay iyaduna xaaraamtuna waa wax iska cad iyaduna waayo deliil ayaa yimid oo tusinaya inay waxaasi xaaraam yihiin waxyaabaa sida qishiga in lays-khiyaano in maxaa la yidhaahdaa laysxado xatooyadii zinadii khamri cabkii waxyaabahaas oo dhan iyadana waa xaaraam waxaa ku yimid inay xaaraam tahay adilla cadcad deliil cad ayaa ku yimid laakiin labadooda waxaa u dhaxeeya xalaasha iyo xaaraamta waxyaabo isu eg-eg mushtabihaad ah haddaad xaggan ka fiiriso xaaraamta ayuu egyahay haddaad xaggan ka fiiriso xalaasha ayuu egyahay kuwaas ilaa waaba la gartay xalaasha cad waad isticmaalaysaa xaaraamta cadna waad garatay waa la waa laga dheeraa waa laga fogaanayaa laakiin arrinkii aan la oqoon inuu xalaal yahay inuu xaaraam yahay see la yeelayaa marka waxaa u dhexeeya uhi labadooda xalaasha iyo xaaraamta dhexdooda waxaa ahaaday umuur oo isu eg eg oo dhinacna xalaasha u eg dhinacna xaaraamta u eg in badan oo dadka ka mid ihina ma oga ayihin xukunkeeda ma xagga xalaasha jirtaa mase xagga xaaraamta in badan oo dadka mid ihi ma yaqaanaan see la yeelayaa markaas haddaba waxaas shubahaadkaas mushtabihaadkaas waxaa isu ekaaday qofka iska ilaaliya oo yidhaahda anugu ama xalaal cad yihiin waxani maya allele waa ka fogaanaya qofka yidhaahda qofkaasi wuxuu beri ka dhigay oo saafi ka dhigay oo hagaajiyey diinkiisii iyo sharafkiisiiba sharaftiisiina waa dhowray diinkiisiina wuu dhowray qofka shubahaadka ku dhacana shubahaadka qofka ku dhacana wuxuu la mid yahay qofkaasi xaaraam ayuu ku dhacay wuxuu la mid yahay qof xaaraam ku dhacay oo kale hadda xaaraam toosa ah kuma dhicin laakiin haddee wax shubho ah oo xaaraam badanu soo geli karaan ayuu ku dhacay wuxuuna la mid yahay buyuhi nabigu sala allahu calayh sida qofka xoolaha ilaaliya xoolaha qofka ilaaliya oo kale ayuu qofkaasi la mid yahay qofka xoolaha ilaalinaya meel isagu ah uusan lahayn sida berigii hore waxaa jira dadka boqorrada ah madaxda ah dhul ayay samaysanayaan oo dhulka ayagu ay xukumaan markaasuu leeyahay dhulka intaas la eg laygama daaqi karo cidda ciddii usoo ciddii daaqda oo xoolahoodu galaan xoolaha waan ka qaadanaya ayuu dhahayaa saasay dhihi jireen marka qofka saas qofku wuxuu ka cabsanaa markaas ama xoolaha laga dhaca waa kala cararaya markaas xoolihii qofna wuxuu leeyahay anugu meeshaan la diiday oo seeraha ah daajin maayo xoolee eh laakiin agaarkiisa meelaha u dhowdhow qasab waxaa qofkii oo yidhaahda meesha u dhowaayaan xoolaha daaqsanaya yidhaahda inay xoolihii gelayaan ilaa xoolihii dad oo kale maahanoo isagii ma ahee waa gelayaan xoolihii haddii marba galaana wuu dhammaado <clears throat> laakiin yaa badbaaday qofka xoolaha kala cararay sidaasoo kale qofka shubahaadka ka carara oo iska ilaaliya waa qofka qofka badbaadaya markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo arrinkaa kusii muujinaya wuxuu yidhi waa sida qofka xoolo raaca oo kale oo meeshii seerihii la diiday agtiisa xoolo ku raacaya waxaa laga maarmaan xooluhu inay gelayaan meeshaas oy daaqayaan mar haddee daaqana oo lala wareegaya boqor kasta wuxuu leeyahay buu yidhi meel uu seeraystay ayaa boqor kastaa leeyahay ilaahayna seerihiisu wix uu xarimay wey ou yidhi yaan layga gelin waxaas aan xarimay yaan la gelinoo ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waa seere oo dhigtay ilaahay haddaba wuxuu yidhi nabigu sal alla alay wasl oo oh, yacni ma oggola ma oggola in la gala arrinka isaga ilaahay wix uu xarimay in la gala ilaahay ma oggola wuxuu yidhi nabigu sal allau alay wasalam jirka dhexdiisa waxaa ku jira cad yar oo hilib oo intii la calliyo oo kale ah cad yar oo hiliba oo inta la calli oo kale ah ayaa jirka ku jira haddii cadkaas yari asaa kuu sheegaya cadka yare cadkaas yare hilibka ahi haddii ay suubanaato mudqadaas hadday suubanaato la hagaajiyo oo xaaraambi laga dhowro xumida laga dhowro la hagaajiyo la dhaqo jirkoo dhan waa wada wanaagsananaya haddii mudqadaas yari fasaadana jirkoo dhan ayaa fasaadaya haddaba mudqadaas cadkaas yari hilibka muxuu yahay waa qalbiga waa qalbiga qalbiga ina dhaqo xumida laga dhaqo lagu dadaalo dahiridiisa oo waxaad maaratay qishiga laga ilaaliyo xaaraamta laga ilaaliyo si qalbigaas hadduu qalbigu nuuro qofka wanaagsa qalbiga u nuuro haddii qalbigu nuuro xubnaha dhan waa wada nuurayaan daacadiia qofka u sahlanaanaysa xaaraamta dhib ku noqonaysa macnaha saas way xadiidka macnihiisa waa saas u fiirsa daba macnaha sida cumar u laqbaynayno can abi cabdillaah abi cabdillaahi waxaa laga wariyey an nucmaan ibni bashiirin ahaa nucmaan ibni bashiir ahaa radia allahu canhumaa annahu qaal samictu rasuula allah rasuulka ilaah baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul ina alxalaala xalaashu bayinun tucad wey waa ku cad xalaalnimadiisu waa sheega xalaashahay waa cad yahay lianna daliil ayaa ku soo arooray oo xalaalnimis tusinayo oo shubha iyo dheeh kuma jiro mugdi mugdi kuma jiro waina alxaraama xaraamkuna bayinun ku cad wey wa baynahumaa xalaasha xaraamta dhexdooda mushtabihaatun umuur isu ag-ag oo dadku oo maxay maarata isshabahaysa oo laysku qaalqalado ayaa dhexdooda ku sugan laa yaclamuhunna ma oga mushtabihaadkaas ma oga umuurtaas sabahaysa ma oga kaiirun in badan oo kaiirkoo min annaas dadka ka mida ah. in badan oo dadka midih ah ma yaqaanaan oo ma oga faman itta see la faman ittaqaa qofka is ilaaliya ashubahaat shubahaadka qofka iska ilaaliya waxaan haddaysa xalaal cad haddaysa ahayn anugu ma sabaynaya qofka yidhaahda faqad istabra'a qofkaasi waa beri yeelay lidiinihi diinkiisii yacni xasala albaraa'ata bari ahaansho iyuu xasiliyey lidiinihi diinkiisii wa cirdihi sharafkiisii diinkiisii saafi buu ka dhigay sharaftiisiina diinkiisi wuxuu saafi uga dhigay haddee looma haysto xumaan uu sameeyey oo maxaa u samaysay laleeyaha ma jirto sharaftiisana meel looga dhici maayo qofkaas waxaanuu sameeya waxaas xunuu sameeya cidana ku sheekaysan mayso marka diinkiisii iyo sharafkiisiiba waxa weeyaan wuu beraya waman waqaca fi shubahaat qofka shubahaadka ku dhacana waqaca fi lxaraam xaaraamta buu ku dhacay qasab waxaa inuu xaaraam ku dhacayo shubahaadkii qaar xaaraam xukunkooda noqonaya ku jira kuwaasuu ku dhacaya waman waqaca fi shubahaat shubahaad qof ku dhacana waqaca fi lxaraami xaaraamta ku dhacay karaaci waa sidii xoola raaci oo kale qofku waxa weeyaan waa sidii qofka xoola raaca oo kale addoonku oo ilaahay addoonkiisa ah waa sidii maxayd baartay xoola raac oo kale yarcaa wuu raacaa xoolalximaa seeraha dhinacyadiisa iyuu ku raacaa xoola raac oo wuxuu la mid yahay seerihii meeshii loo diiday dhinacyadiisa xoolaa ku raacaya ya waa qofka laga hadlayana adoonka laga hadlaya waa kee waa qofka oo shubhaadka ku dhaca qofkaas shubhaadka ku dhaca wuxuu la mid yahay qof xoola raaca oo kale oo raacayo xoolihii seerihii dhinacihiis ku raacay gaararkiis ku raacay waxaa degdegaya yuushiku waxaa degdegaya an yartaca inuu daaqo fiihi ximihii dhexaysa seerihii dhexaysa inuu daaqo waxaa dhacaysa oo laga maarmaan noqonaysa inuu seerihii oo la diiday dhinaci eh, maxaa la yidhahdaa eh, inuu isagii naftiisa inta galo oo daaqo alaa wa inna likulli melikin boqor kasta waxaa u sugnaaday ximan seero ayaa u sugnaaday boqor kasta wuxuu leeyahay seero aan laga gelin oo ciddii gasho uu ganaaxo alaa wa inna xima allah ilaahay ximihiisa seerihiisuna maxaarimuhu waxyaabihii ilaahay xarimay waxyaabihii ilaahay xarimay weeyaan ilaahay seerihiisu alaa wa inna fi ljasad oo yacnii ilaahay ma ogola in jasadka jirka bini aadamka dhexdiisa mudqatan cadyar oo hiliba ayuu ahaaday mudqadu waa wixii mudqa waa calalinta cadyar oo intii la calaliye oo kale ah oo hilib ah ayaa qofka jirkiisa dhexdiisa ku sugan idaa salaxat hadday suurbanaato mudqadaasi salaxal jasadu jasadku waa suurbanaanaya waa hagaagaya kulluhu dhammaantii jasadka o dhan ayaa hagaagaya wa fasadat hadday fasaadana fasada ljasadu jasadku waa fasaadaya kulluhu qalbiga alaa wahiya alqalbu alaa wahiya mudwadaasina oo jirhkao dhan iyada macnaha maxaa dhahay jirhkao dhan qalbiga ayuu ka dambeeyaa jirhka oo dhan qalbiga ayuu ka dambeeyaa haddii qalbigu hagaago jirkao dhan waa hagaagaya hadduu fasaadana jirkao dhan waa wada fasaadaya alaa wahiya mudwadaasi alqalbu qalbigooda rawaahu albuqaariy wamuslim xadiidka waxaan ka faa'iidaysanaynaa in ashyaada sharci ahaan loo qaybiya saddex qaybood xalaal cad xaraam cad iyo arrin xalaashana u eg xaaraamtan u eg maxalaala maxalaala maxalaala maxaraama yacni kuma cadda xaqla waa ka cadda laakiin annaga iyo cilmigeenu ka gaabanaya macnaha saas inay jirto waxaa kaloon ka qaadanaynaa insaanku umuurta mushtabihada ah hadduu ku dhaco waxaa u fududaanaya inuu xaaraamtii cadcadeed ku dhaco hadduu mushtabihaadka ilaa muxuu yidhi nabigu waman waqaca fi lxaraam waman waqaca fi shubahaat waqaca fi lxaraam hadduu shubahaadka qofku ku dhaco xaaraamtii caddeed ayuu ku dhacaya waa sahlanaya shubahad wuxuu yidhi waxaan xaaraan mahayo xaaraan cad mahayo iska samee bas waa sameeyey xaaraamtana u fudaanaysa xaaraamtii ku dhacaya iyada xaaraamtii ayuu ku dhacaya midba mid ayuu dhiibaya shayga karaahiyada ah oo hadda inaad samaysaa xaaraam uusan ka ahayn xaaraamtii kuu dhiibaya xaaraamtiina dunuub kabaa'irtii ku dhiib kabaa'irtiina marka dambe waaba halis qofku inuu diintaba ka baxaaba halis ama marka ugu horreeya ayaa la is ilaaliyaa maalan qofka salaadaad kutaa salaadaha maxaa laga rabaa qofka inuu tukado salaadaha sunnooyina oo ka horeeya faradka iyo kuwa ka dambeeya hadduu sunnooyinka ku dadaalo oo ka horeeya salaadaha maalan duhurka oo kale sunnooyin ka horeeya kuwa ku dadaalo hadduu kuwa ka dambeeya hadduu ku dadaalo duhurka shaydaanku ma dhihi karo duhurka iska dhaaf laakiin muxuu leeyahay sunnada iska dhaaf sunnadahan iska daah maanta ka tag maanta ka tag sunnadan xoogaa waa dahsan tahay sunnadan ka tag maanta ayuu isdhahaya sunadii ka tegaya hadduu ka aqbalo shaydaankii oo sunnadii saas uga go'o hadhow shaydaan wuxuu soo dhegsanayaa duhurka maanta ka meel dheerna ma jiro waa ka tegayaa duhurkeena xoogaa maya ma duhursaan uga tegaya duhursaan uga tegaya kama tegaya marka waa la dadagaalaya laakiin marka dambe hal duhur ka laba duhur ka marka dambe khalaas salaaddii ba isku tegaya isku daynaa laakiin inta sunnooyinka uu ilaalinayo faradka shaydaan uma soo dhawaa kara kaala maayo waxyaabaha makruuhaadka ah inta aad ka fogaanaysid xaaraan samee shaydaan ku dhihi maayo laakiin markaad makruuhaadka aad ku dhacdo xaaraamta kuu soo bandhigaya xaaraamta ku dhaco kuleeya ku dhaca xaaraamta xaaraamta marka ku dhacdo haddana halis kaa joogsan maayo waa kusii wadaya macnuhu waa saas wey marka qofka shubahaadka ku dhaca xaaraamta ayuu ku dhacaya saa darteed waxaa habboon qofka muslimka ahi waxyaabaha shubahaadka inuu ka fogaado si oo uga fogaado xaaraamta inuu ku dhaco shubhaadka oo qofku iska ilaaliyo waxaa ku sugan insaanka oo diinkiisa ilaalsada nuqsaanka ilaaliya iyo sharaftiisaba ceeb iyo xumaan iyo diinkiisa iyo iyo sharaftiisaba waxay ku dhowrsanayaan shubahaadka inuu ka tago dadka war wanaagsan mar kastaba waxa weeyaan waxay diyaar u yihiin inay shay xalaal ah ka tagaan si ay xaaraamta uga fogaadaan meesha waxaan ka qaadanaynaa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam sida wanaagsan oo dadku ay wax fahmi karaan uu halka uu soo dhigayo hadalkan waa hadal xikmo weyn oo nabiga sala allahu calayhi wasalam si dadku waxaan u fahamsiiyo oo maxay maaragtay miisaallo u keenaya halka haddana waxaan ka qaadanaynaa xadiidkan oo ku sugan qalbiga weynankiisa sha'niga qalbiga iyo arrinka qalbigu inuu aad u weyn yahay xubnahoo dhan waxay ciidamo u yihiin qalbiga ayay ciidamo u yihiin isagay raacsan yihiin haddii qalbigu hagaago waa hagaagaya hadduu xumaadana way xumaanaya dhammaantood daahirka fasaadkiisa qofka daahirkiisa intuusan fasaadin oo xumaanta uusan maxaa la yidhahdaa xumaanlow oo muuqda uusan dhihin baatilka marka hore soo fasaada baadilku markuu fasaado ka bacdi ayaa daahirka fasaadaya marka waa saas oo marka in aan marka hore baadinkeenna aan ka shaqayno oo aan ku dadaalno inuusan baadinku naga halaabin inaan ku dadaalno الحديث السابع حديث كتضبات الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم حديث كان تضبات وحوري أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه مركه روح هانجري نصراني هانجري مقالة مدينة ديو سوقلي waxa weeyaan saxaabtii magaalada madiinad ka tego meelahaas kale ku faafay oo meelahaas ayuu markii khaasatan sayidina cumaan radiallahu canhu markii la dilay ayuu ka tegey marka dhulkaa shaam ayuu iska degey nin cajiib ayuu ahaa oo aad iyo aad u qur-aan aqrin badan oo dadka ay ka sugnaatay hal hal ragco inuu qur-aanka dhan ku tukaday qur-aanka dhan hal ragco ku tukaday so u taagnaa halkaas markuu qur-aanka intuu ku bilaabay faatixada ka bilaabay ilaa birabinaas hal ragco ku tukada halkaas istaaga anigana waxaa laga yaabaa halkoo jus halkoo xisab inay ku dhibayaana laga yaaba calaa kulli xaal nin cajiiba ayuu ahaa ninkaasi oo wanaagsan ayuu ahaa kunyadiisuna waa abu ruqaya ruqaya gabar la yidhaahdo ruqaya gabar la yidhaahdo ayuu aabbu ahaa saas ayaa loogu magacdaa marka saxaabigaasi wuxuu yidhi nabigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam diinku waa nasiixa diinku waa nasiixa addiinu nasiixa yacni diinku waxa weeyaan nasiixada waxaa la yidhahdaa waxyaabaha oo khayrka ah, oo waa kelimad yar laakiin macnaheedu uu weyn yahay qofka loo danaynayo u danayn way u danayn diinku dadku u daneeya dhan dantii dadka weydiinku xaajadoodii iyo baahidoodii ay qabeen weeyaan diinku oo maxaad maarata maalkii maxaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa ou duudaya diinku waa nasiixa nasiixada waxaa la yihahdaa qofka haddaad u naseexaynaysid wax alla wixii khayr oo qofkaas ayaa u samaynaysaa marka diinku waa khayrkeeni khayrka wixii annaga danta noo ahaa oo khayrka noo ahaa weeyaan diinku waxaan dhahnay diinku yuu u yahay nasiixa yuu dantooda ka shaqaynaya ah, markaasuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam lilaah wa tacaala ayuu diinku nasiixa u yahay oo si diinku nasiixa u yahay ilaahay marka qofku diinka qaato oo diinka uu galo oo diinta uu barto ilaahay buu weynaynaya weynaynteeda xaggeeda weynaynaya ilaahay wuu caabudaya wuxuu u buu ka reebtoomaya ilaa wuxuu gartay cadamada ilaahay iyo weyninka ilaahay uu gartay markaasuu ilaahay buu weyneynaya wixii maxaa ka reebay buu ka reebtoomaya wuxuu amray iyuu la imaanaya ilaahay buu isu dhiibaya waa u khuduucaya marka saas darteed ayaa loo leeyahay diinku ilaahay subxaana wa tacaala cidna inuu dantiis ka shaqeeyo uma baahno ilaahayna dan oo makhluuqa uu ka leeyahay oo isaga ay u qabanayaan xaajo u qabanayaan ama ay u danaynayaan ma jirto laakiin dantaas waxay u soo noqonaysaa iyo khayrkaas wuxuu usoo noqonayaa qofka naasixa ah oo wanaaggaa sameeyey qofku markuu diinka barto ilaahay weyne ilahay waxba ku tari maayo arrinkaas ilahay wax uma galo laakiin qofka ayuu usoo laabanaya arrinkaas marka muxuu yidhi qulnaa waxaa dhana liman yuu diinku naseexa u yahay yuu dan u yahay yuu khayr u yahay markaasuu yihi lilaah waa sheegna sagu ilaahay u yahay walilkitaabi iyo kitaabka ilaahay qofku marka hore ilahay kitaabkiisa wuxuuyahay ma uusa oqon laakiin markuu diinta u qaato oo diinta uu barto wuxuu fahmayaa kitaabka ilaahay xaqa uu ku leeyahay kitaabka ilaahay buu weynaynaya waxa ku sugan ayuu ku dhaqmaya wuxuu maxaad maaragtay uu aqrinaya wuu ku maxaad maaragtay marka kitaabkii baa la weynaanay agtiisa qiimo weyn ka yeelanaya oo lirasuulihi rasuulka ilaahay buu diinku naseexa u yahay nabigu waa la rumaynaya sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa ayaa la raacaya hadalladiisa ayaa la baranaya mahadiintiisa ayaa la faafinaya dadkiisii qaraabadiisii ayaa la jeclaanaya wuxuu jeclaa ayaa la jeclaanaya marka diintii iyay dan u noqotay nabiga sala allahu calayhi wasalam kitaabka ilaahay iyo rasuulkiisa waa lia'immati almuslimiina muslimiinta madaxdooda ayuu diinku dan u yahay muslimiinta madaxdooda waa muslimiinta iyagu madaxda ah oo sharciga ilaahay ku dhaqma oo ummadda sharciga inaan ku hogaamiyo diinku dan ayuu u yahay see dan ugu yahay wax uu dan ugu yahay diintu oo dan ugu yahay maxay maarata uu diinku dan ugu yahay iyaga ilaa diinku muxuu ka shaqaynaya marxad in la adeeco in la amarkooda la qaato inaan lagu kicin oo lagu fallaagoobin maadaama iyagu ilaahay aysan ku fallaagoonin laakiin hadday ilahay ku fallaagoobaan oo sharciga ilaahay iska tuuraan oo gaala raacyaal noqdaan waxba dee meesha markaas de madax muslimiintu ma aha markaas waxay madax yihiinba hawl markaas waxay ugu xaqiimaa ma laha mar fahamta laakiin marka oo la leeyahay yaa lagu kicin yaan ha la adeeco ha laga dambeeyo amarkood ha la qaato waa marka ayagu ilaahay ay ka dambeeyaan waa marka ayagu ilaahay ay ka dambeeyaan oo ilaahay rasuulkiisa ay adeecaan oo kitaabkiisa ay kula dhameeyaan waliaimati almuslimiina muslimiinta madaxdooda ayuu diinku dan u yahay wa caamatii iyo muslimiinta guud ahaantooda dadka shacabkaas muslimiinta oo dhan diinku dan ayuu yahay waa dantoodii maxaa dhacay haddii qof wax dulmiyo kii la dulmiyey diinta ayaa garsiinaysa waxaa laga qabanaya qofka daalimka ayaa laga qabanaya qofka xumaanta sameeyaya ama dilaya ama dhacaya ama dhibaato ku samaynaya ama maxaad maaragtay dhibaataynaya ayaa ayaa ka qabanaya maxaad maaragtay diintaa ka qabanaysa marka diinku dadkoo dhan ayuu dad maarata u yahay oo dad addiinu diinku alnasiixatu nasiixa wadan ka shaqayn wey khayr ka shaqayn khayra u soo cid walba qulna waxaan liman yaa diinku uu dan u yahay yuu nasiixa u yahay qaala wuxuu uhi lilaah ilaahay buu u yahay laakiin ilaahay waxba uma deectoona waxba uma baahna dadka oo naasixiinta nasiixadooda uma baahna walikitaabi kitaabkiisa ibnu saxiix si uu yahay waan soo sheegnay walirasuulihi buu u yahay rasuulka ilaahay soo dirayo diinku uu maxabaata uu dantiisa ka shaqaynaya walaa'imati lmuslimiina muslimiinta madaxdeeda ayuu diinku maxadmaata masaxiya madaxdeeda wa caamati iyo dadka guud ahaantoodii xadiidka waxaan ka faa'iidaysanaynaa nasiixada weynankeeda ay diinta ku leedahay iyo diinkan inuu danteenna yahay danteena adduun iyo diinka ayaa danteena ah adduunkan lagu badbaadaya oo madaxda asay ku badbaadaysaa shacabka asay ku badbaadayaan rag iyo doorba asay ku badbaadayaan asagay iyagii yacnii cid walba oo wanaag doonaysa wanaaggiisu diinka ayuu ku jiraan odayaalka beelaha iyo cid kastaba waxa weye ciddii diintan u hoggaansanta waxa weeye diinkani naseexa ayuu noqonayaa dantiisu ka shaqaynaya marka waa saas weeyaan waa in dadka haddaba diinta la baro oo diinta loo sheego oo laysu kaashado wanaag faridda xumaan reebidda si diinku oo u taagnaado si diinku maxay oo u taagnaado marka xadiidkani waa xadiid aad iyo aad u weyni badan الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم xadiidkan waa xadiid isaguna aad u weyne badan wuxuu leeyahay nabigu sal horta marka hore xadiidka raawigiisa hore usoo marnay cabdullah bn cumar bn khadaab radia allahu canhumaa horay baan usoo marnay saxaabi weyn oo jaliila cilmi badan camalkiisu hagaagsan yahay zaahid adduun ah yacnii cumrigiisa ilaahay uu cibaado ku dheereeyey aad u cibaado badan ayuu ahaa adduunyada midna aan wax dana ka aakhir bis ayuu dan ka ibnu cumar radi allahu canhuma wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa yidhi sala allahu calayhi wasalam aniga waxaa la ifaray buu yidhi inaan dadka la dagaalamo dadka maxaa loo jeedaa waa gaalada gaalada inaan la dagaalamo ayaa la ifaray ilaa ay ka marag furayaan alla xaq lagu caabuda inuusan jirinin ilaahay maahe nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam rasuulkiisa ogyahay ilaa laga helayo shahaadateyn waa kow salaadana ay toosinayaan zakadana ay siinayaan dadkii mutaystay hadday intaas sameeyaan way badbaadiyeen aniga waxay iga badbaadiyeen dhiiggooda iyo maalkooda qofku hadduu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxammadan allah salaadana uu tukanayo zakadii ku waajibta uu dhiibayo dhiiggiisana lama taaban karo xoolihiisa lama taaban karo waa in lagu badbaadaa waa inuu badbaadaa marka waxaa weeyaan hadday intaas sameeyaan buu yidhi nabigu sal allahu alayh wasalam way badbaadeen aniga way iga badbaadeen casamo way badbaadiyeen mina aniga waxay iga badbaadiyeen dima'ahum dhigyaalkooda iga badbaadiyeen wa amwaalahum ilaa bixaqi lislaam islam xaqiisa maaha xaqu lislaam xaqulislaam maxaa loo jeedaa haddii islaamku qabsado saddex arrimood weeyaan xaqulislaamka lagu sheegay insha allah waa imanaysa xadiikaa ku iman noo iman doona haddii uu qof dilo xaqulislaama haysto waa loo dilaya haddii isagoo nin weyna ama gabar weyn uu yahay ay tahay xaas uu ay yeeshaan markaas oo nikaax maxayd maaragtay uu galo qofkii markaas bacdi haddana uu zinaysto waa la haystaa xaqulislaam haysta isagana waa la jeedlay waa la dilaya isagana dhagax baa lagu dilaya waa rajmi haddii diintii uu soo galay oo sharafta ku yeeshay hadduu ka baxana islaamkay haysto waa la dilaya isagana saddexdaas arrimood bas saddexdaas arrimood waxaan ahayn qofka looguma bambixi karo lama aadi karo marka wuxuu yidhi taasaa loo jeedaa madana wuxuu yidhi nabigu wuxuu ku sii daray dadka xisaabkooda haddii saraa'irdu ay dhabka tahay iyo haddaysan dhabka ahayn ilaahay baa daalacanaya saraa'irtooda waxay qarsanayaan ilaahay baa og qofna ma dhihi karo qofkan maxaad maarata hadduu xataa laa ila illahu yidhi ama salaadda ou salaadda tukanayo oo sakadii bixinayo waxa weeyaan dhabkama aha lama dhihi karo arrinkaas shaqaadhaga noo taalmaahan ilaahay shaqadiisa wey waxisaabuhum cala allah waxisaabuhum cala allahi caza wajal marka waa kan can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal umirtu waa la ifaray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo dadkuna waayo waa gaalada way xataa yashhaduu ilaa ay marag furaan an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirinin ila allahu ilaahi maahe wa anna muxammadan nabi muxamedna rasuul lah rasuulka ilaahi inuu yahay ay ka marag furaan wayuqiimuu ayna toosiyaan asala salaadii salaadiina ay toosiyaan wayu'tuu ay siiyaan azakaad zakada ay siiyaan dadkii mutaysa ilaa ay saas yeelaan ilaa shahaatayn ay ka marag furayaan salaaddii ay tukanayaan zakadiina ay siinayaan fa idaa facaluu hadday falaan daalika kaas hadday falaan arrinkaas casamo weyn badbaadiyeen minii ani waxay iga badbaadiyeen dimaahum dhigiyaalkoodii waa maalum iyo maalyaalkoodii ilaa bixaqi islaam islaam xaqiisa maayo wa xisaabu yidhi xisaabkooduna cala allah ilaahay dushiisa iyo tacaala sameeye rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkana waxaan ka faa'iidaysanaynaa isagana inay yacni gaalada in lala dagaalamo inay waajib tahay ilaa diinta islaamka ay soo gelayaan ayna ka marag kuna dhawaaqayaan islam maa tawxiidkana ku dhawaaqayaan inay midda labaad inay shardi tahay labada shahaado in lagu dhawaaqo si loo xukumiyo qofkan haddii qofku qalbiga keliya uu ka niyeysto uu ka rumeeyo ilaahay laakiin afka uusan uga dhawaaqin waxa weeyaan inaan qofkaas muslim u aqoonsano shardigeed waxa weeyaan inuu ku dhawaaqo shahaatayn haddii kale gaal ayuu yahay labadoodana lama kala saarka labada shahaado haddii uu yidhahdo ashhadu an laa ila allah bis nabigana usan ictiraafin ama uu yidhahdo muxamadun rasuulullah keli uu yidhaahdo ilaahayna shahaadadiisii isla imaanin iyadana waa may waxba kuma jiraan qofka sakada ka taga oo diida sakadii ama salaada diida waa lala dagaalamaya waa lala dagaalamaya salaaduna waa xaqulbadan jirkaa laga rabaa inuu salaada tukado maalkana waa a waxaan leedahay sakaduna waa xaqulmaal labadaba waxaa laba in la guto marka marka waa saas weeyaan qofka haddaba xisaabkiisa waxaa haya ilaahay oo maxaa loola jeedaa waa xisaaban allah marka la leeyahay qof intaas laga helay adugu waa gaal ma dhigi karta run kama ah ma dhigi karta waa munaafiq ma dhigi karta shaqan kumadeed shaqadaas ilahay baa iskale subxaana watacaala hadday dhab ka tahay ilahay baa jannada geenaya haddiise dhab ka ahayn ilahay baa cadaabaya laakiin adiga shaqa lagu dirsaday ma ah nooca dadka oo takfiirka oo dadka gaalaysiiya oo kale dadka gaalaysiiya oo dhahaya maxaadma ilaa aan anagu ogaano oo aan maxaa la yidhahdaa baarno oo aan soo ogaano maxaad maarta oo annaga oo naga mid noqdo ujeeddadooda waxa weeye ilaa annaga oo naga mid oo jamaacadaas takfiirka uusan haduusan ka muslim ma ahanay dhahaya dadkaas masaajidda ku tukanaya ciidaha tukanaya xajka xajinaya muslimiin uma yaqaanaan waa qolo ayaan daran oo nasiib daran qoladaas si fiican ha laysaga ilaaliyo in sha allahu tacaala الحديث التاسع حديث كسجالات عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم حديث كان سجالات nabiga sala allahu alayh horta waxaa wariyey abu hurayra saxaabigii weynaa abu hurayra radi allahu canhu magaciisu cabdiraxmaan ibnu sakhrin weeyaan addowsi cabdiraxmaan ibnu sakhrin addowsi yaa laydhaha magaciisa laqabkiisuna waxaa weeyaan abu hurayra radia allahu canhu waa ninka ugu saxaabta xadiidka nabiga ugu aqoon badnaa ugu xifdiga badnaa ugu aqoon badnaa wey axaadiista ugu badan isaga ayaa laga wariyaa axaadi kitaab kasta axaadiistiisa aada ugu badan tahay marka saxaabigaas weeyaan radia allahu canhu nin cajiiba ayuu ahaa oo aada u wanaagsan ayuu ahaa marka xadiidkana nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna leeyahay war aan idiin diido oo ilaa waxa samaynina iska ilaaliyo ka fogaada ka fogaada waxaa idin idhaahdo waxaas samaynina xaaraam idinka tahay ka fogaada wixii aan idin faro waxaad samayn kartaan kala imaada waxaad awoodaan kala imaado inta wixii aan idin faro waxaa idin farana inta wadda la imaada waxaa idin diidana toos uga reebtoonaad oo ka joogsada su-aalaha badan iyo waxaasna iska dhaafa dadkii idinka horreeyey sababtay ku halaagsameen waxay ahayd su-aalahoodii ayaa batay iyo khilaafkii ambiyadooda ay khilaafeen wixii ambiyadooda sameey yihaahdeen ayay khilaafeen wixii ambiyadooda ku arkeen ayay ka hor yimaadeen oo samay diideen waxayoo ka reebeen ay ka reebtoomi waayeen haddaba waddadoodii ha raacinina adinku marka nabiguna leeyahay sala allahu wasalam xadiidkani waa xadiid aad iyo aad u weyn markuu nabigu leeyahay sala calayhi wasalam waxaan idiin diido ka fogaad oo ka reebtoonaada waxa weeyaan macnaheedu waxa laguu diiday oo wax kala kooban waxaan hasamayn waxaa hasamayn waxaas ha samayno waxaasoo ka fogo oo waxaad ka fogaan karto waxaadan ka foga karin sharcigu maba kuu diidinba waxaa naloo diiday oo dhan wax noo sahlan inaan ka fogaano wax danteenu ku jirto inaan ka fogaano adduun iyo aakhiraba weyaan wixii aan idin faro waxaad awoodaan kala imaada waxaadan awoodin laguma haysto maala hadda maxaa lagu faray salaadda markaad tukanaysid inaad istaag ku tukatid istaag ku tukaa lagu yidhi istaag waad awoodi weydi fadhigaad ku tukanaysa fadhigood awoodi weydi jiifka tuko waxaad awoodaan kala imaada wa maalan yacni waysadii oo kale maalan waxaa laui ways qubayso janaabada ka qubayso qubayskii waad awoodi weyda boorayso waysadii waa awoodi weyda boorayso waad booraysanaysaa faatixadii waad salaadii maalan faatixadii waad aqri weyda yacni wixii aad aqri karta akri oo kale oo qur'aan ah haddaad aqri weydo intii o kale xataa iska taagnaw yani waa waa arin oo waasica wax haddii aad awoodi weydo waxaad awoodi weydo ilaa wa ilaa la imoo lagu dhihi maayo adoo awoodi waayey ee waxaa lagu leeyahay waxaad awoodi karta kala imow baa lagu dhahaya marka waa saas wey maa nahaytukum canhu buu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam wixii aan idin diido fajtanibuuhu ka fogaada wamaa amartukum bih wixii aan idin farana faatuu minhu kala imaada isaga ma stadactum waxaad awoodaan wixii adaa waddaan kala imaada fa innamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum adinka hortiin ahaado idinka horreeyeen kaharatu masaa'ilihim su'aalahoodii badidoodii waxay ku halaagsameen su'aalahoodii amatay meeshii camal iyo shaqo la rabay camal male su'aalahii badina saana sidaanna sidaanna sidaanna marka su'aalihii iyo murammadii iyo doodihii ayay badiyeen saasaa keentay inay halaagsamaan fainamaa ahlaka ladina kuwi waxaa halaagay min qablikum idinkaisa ka horreeyey kaharatu masaa'ilihim su-aalahooda badoodii waikhtilaafuhum iyo khilaafadoodiiyo calaa ambiyaihim ambiyadoodii dushooda isku khilaafeen xadiidka waxaan ka faa'idaysanaynaa wax alla wixii alla xarimay oo dhan in laga taga inay waajib tahay wixii ilaahay waajibiyey in la yimaado inay waajib tahay waxyaabaha muxaramaadka oo la sameeyo ayaa aad uga weyn wixii lagu faray inaad la timaadeen qofka waxaa la rabaa markaa la rabo in la ogaado qofkaani ma wanaagsan yahay mase waa qof xun qofkaani qof xun miya mase waa qof wanaagsan qofkaas waxaa la fiiriyaa sida uu ku yahay cinda alamri waannahyi wixii alla faray sida ku yahay wixii loo diiday maka hara wixii la faray ma la yimaadaa waajibaadka ma la yimaadaa wixii laga laga reebayna ma ka fogaadaa haddii taas la ogaado qofkaasi waa qof wanaagsan waa saalix qofkaasi saalix weeye qofkaas qof wanaagsan haddana ilaahay wuxuu maxad maart kuu ruqseeyey wixii aad wixii lagu faray waxaad la imaan karto ayaad la imaanaysaa wixii lagu faray waxaad la imaan karto ayaad la imaanaysaa waxaad la imaan karina waa lagaa ood ka cajisidi waa lagaa daayey waa lagaa maxay daayey maalan soonkii oo soon ah waad soo dhaweyda waad jiratay iska afur hadhow maalmo kale qallee ah, xajkii waa awoodi weyda iska joog markaas sidii aad awoodi weydo waxaad awoodi weyda lagu dhihi maayo marka waa tahsiir wa tashiil min allahi caza wajal haddaba waxaa xadiidkuna aad ugadugay uga digayaa su'aalaha aan loo baahnayn su'aalaha aan loo baahnayn oo qofka oo su-aalaya waxaas maxay tahay waxaas maxay tahay waxaas maxay tahay aniga hebelaan murannay waxaasaan ku murannay yaaba murba idin yidhiba yaa dooda idin yidhiba su-aal aan loo baahnaynba yaa weydii ku yidhiba looma baahna waxaas wixii gaaladii ku yacni ummadihii naga horreeyey waa su badan iyo wixii loo diray oo ay ka tageen ay gudan waayeen waajibaadkii oo ay ka reebtoomi waayeen muxaramaadka annaga marka lama rabo waddadoodii inaan kulano lama rabo oo waddadoodii qaadna lama doonay maa nahaytukum canhu buu yidhi waxaan idin diido fajtanibuu ka fogaada wamaa amartukum bihi waxaan idin farana faatuu minhu kala imaada isaga ma staactum waxaad awooddaan kala imaada fainamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka hortiinna ahaadeen ummadihii idinka horreeyay ahlu kitaabkii kaaratu masaa'ilihim su badadoodii waاkhtilaafihim iyo iskhilaafkoodii calaa ambiyaaihim ambiyadu dushoodii ay isku khilaafeen ambiyadoodii ayay khilaafeen oo wixii ay yanii u sunteen ayay ka leexdeen oo bannaanka ay ka mareen wallahu subxaanahu wa tacaala aclam